hadii oo ls xaraf maaha ls kaasi salaada yani kuma burto macnaha waaas rab waxaas uqasday afuufid waaas uqasday neefsasho neefsasho as uqasday xarafna kama muuqanin neefsasho oo xaraf aan muuqanin wax suurtagal waayo neefsashada inay xaraf ay ka muuqanin suurtagal waaye suurtagal waay maxaa lyihi tabdl salaatu kuma buraysa taas tabdl salaatu binutdi xarfeyni salaad way buraysaa yani hadal oo lama xaraf lagu hadlo lama xaraf lagu waramo ay ku buraysaa low lam yufham macnaahumaa xarfeen xuruf lhijaa xuruf hijaa kamida lagu lagu waramo ay ku buraysaa siisoo sheegni waaye macnahoodii abala kasin walow abhaada mada xaraf salaada maslaxadeedii ba loo hadlo fabrisaa wakaas adoo yani salaada macnaheedi maslaxadeedi ahaadee waa ku tiri qum oo kala waayaa lihi qum ka wakaas amase laa taqum akacin oo amase uqcod fadhiiso oo can oo kale wakaas intaas kulli waay waxaa u daliil ah waxaa u daliil ah waxaa u daliil ah markiisaa la leeyahayo asxaabta xadiidka muslimka humid zaydin arqam laga wariyaha u daliil ah yani waxaa salaada dhexdeedii waan ku hadli jirni ilaa kasoo degto qumuu lilaahi qaanitiina qumuu quma salaada dugta lilaahi udugta qaanitiina xaalatiin inkoo aamusan sukuudkaa markaa laga amri kalaamka waa laga reebay markaay ahayd marna madiina ay ahayd mar markay ahayd markay ahayd marna madiinas ahaay markay ahayd marna madiina ahayd waxa waaye yani oo min kalaam الnaasi waay maslaxadii wal min kalaam الnaasi maasiri maaa sida berigaas marki lahadli nabiga maaa siri yani waxaa siri gacmahooda iskudhi cajarkooda ku dhifteen markiis cabkiisaas waxaa siri nabiga ina hadihi salaad salaad ootana laa yasluxu fiiha shay min kalaami الnaasi shinadka hadalkoodii wax kamid ah oo salaad dhexdeeda uma suubato labada xarafne min jinsi kalaami ay kamid yihiin mhm, kalaamka ay kamid yihiin mhm waxaa loo khasisa bilmufhimi faqad istilaax oo waxa waaye yani oo xaadis waaye nunuxaati iskale waaye mufhim kala min kalaami الnaasi hore waxaas ahay warka salaada hebel warama jaahil oo ahay marka kabacdi ala xarimay qiil waxaas leeyaha maka lagu xarimay qiil waxaas leeyaha yani madiina lagu xarimay laakin muctamidka waxa waaye lama goonaa la xarimay maka waaa la xarimi waa la xarimi laakin hadii xaajo ay tahay shay ninka wa meel yani isku dhacaayo meel yani oo nin dhaha isla hadlo nin asrabo inas yani yani joogso isra asrabo waxyaabaas ka dhahaay lxaajo madina waaa loo xarimi ilaaq ahaan mutlaq ahaan loo xarimi marka damba taa waay yani xadiis bukhaari jidihiisii dhan waxaa ku yimid jidad badan oo bukhaari jidadkiis ka mid ah waxyaala waaas kutusihay ha umideen ha kumideen marka waxaa lamid ah cabaaskiina waa lamid ah hadis hindisho hadis hindisho atanaxnu amiin mafhama shayno hindiskiina sidii la waaya hindishkii sidii waaya marka male hindish maxaa ahay hadasa yacdisu hadii baabu daraba laga bixiyo min abasa yacdisu aska imaa baabu daraba waay haddii luqana waxaa ku yimid cabasa yacdusu oo min baabi qatala qatalan aad mudaariceedu yaktulu meno tan halaan waay marka hadda waxaan ku jirnaa mubdalkii lambaada weli aan ku jirnaa mubdal salaad salaad mubdalaadkayga tamishan ay ahaayeen kii lamaada weli aan ku jirnaa wakaas hadda waxaway asaf an tatanaxnuha hadda maxaa asaf an natanaxnuha wadix والبكاء والأنين والعطاس iyo والscaal intaas kuligu dardar alaas rumaada kuligoodi waaa la waaye xarfi madaahiri iyo xarf makadaahirino ala firihaa intaas kuli hadii xarf muuqdaan waa burto hadii xarf muuqanin male xamaasiga waa kamid yahay intaa kuli hadii xarf ay muuqdaan sii hadii muuqd xamaasiga kamid hadii yani oo askaabati iska xoog badan yahay oo isku xaraf ay ka muuqanin haddii siray curfi isku yar yahay waxba ma dhawaayo haddii xafal ka maro lama xaraf ka muuqdaan haddii maxduuraad tahay unfaci saas kale waay su-aal aan la helaa unfaci su-aal saas waay abaaskiina sidii waay hadii bato bigeel cudun hadis yahay oo xarfaa ay ka daahiraan ama xarfu hufin waa buraayo waa la ogyahay kalaam makluuq maxaa ku baxay kalaam lbashar ma oo kalaam ullahi dikriga ilaahay wax iska ahaado ma burihaayo ducadii duco kasta ahaaday xaaraam ay ahayn ducoda ma burihayso duco xaaraam ay ahayn amase dembi aad isku dacaysto amase raxim goos aad isku dacaysto ama khafadiis hawaayo waxyaalaha banaaneen waaye haddii qur-aanka nadmigiisa isku hadlo waxaa rabtaa tilaha nin hadal oo uweydii galaa waxaa maqaadahaa shay inaas qaata adka weydistay bacdii aad waxaa tiri markaasi qur-aanaad ula timid yani waxaa tiri yaa yahyaa qudil kitaaba waxaa maqaadahaa aninaa ku weydistay bacdii markaas aayad qur-aan oo kutubta kaaishada yaa yahyaa qudil kitaaba kitaabka qaado mufsidan waayo ku kasiisihayo ninkaas inaad sheega asxaabto aad kasiisihayo salaada kuma bureyso hadis uqafto akris akris keliya isu qasdaada xadiis idlaaqiyo akris qur'aan isu qasdaada misleeyahay qudar kitaaba niidan aad aayad qur'aan akri u akri ogeysi haddii u tahay kasiisid keliya is tahay ama se iska idlaaqo salaad waa bureysaa waxaa lamid ah imaamkii a soo aayad akrihaayo suuradda akrihaayaa suuradii ka joogsatay ayadii aayadda ka joogsatay aswadi waaye ninka kuxigo mamuumka maxaa laga rabi inaas oo bilaawon oo asufuro asufuro waa kaxirantiye waa fura xasuusiha maala wadducaa waleeli waasaafi idaa sajaa waa hamaan waxkaas gali marka ninkii gadaashjooga maaa laga idaa sajaa qur-aan asu hasjoogo yani furida asu furaayo waa kaxiran asu furaayo qur-aan asu hasdaago asu hasdin waxaa kale saas oo kale imaamka jahrigiisii ama se yani muhimka ka mubaliq ee takbiiraadka intiqaadka intiqaalka markii imaamka allahu akbar mubali maxaa sl allahu akbar markii madiina badan uga badayay masaaida waa weyn waa kaas alaa xaal intaas kulli waxay khaas ku yihiin ninkii kasaay amaaheerkiisii waxaa ku jiraa sidii salaad yani waa kuburay maalaya oolo yani hadiis la khitaabo waxyaala oo la kasayna iska dhaaf xadiidkii ku mid waha mashhuurka ahaay oo siri nabi oo siri oo sahil waa adda rabbi wa rabbuka allah xadiis minano hadii ma rabtu dhuntid oo yani door aad joogtid ya ardu ardi ya ardu rabbi rabbi wa rabbuka allah billahi min sharri ka wa min sharri ma fika wa sharri ma dabba alayka saas waxyaalahaas waay tafsiil badanaa ku jiraa intaas kulli hmm, haddii salaan la sabo usoo halmaansa os umaleeya inaa salaadii burti oo waxyar yani aswaramay waxyar aswaramay qasdina aswaramay salaad kuma burin dunuudeynteedi waay ee hadawaate hawataa ay adooga midkooda ah kuwaay oo salaad ku jirtid fardiga xaaraamay ku ahayd amaa nafliga in la ajiiba afdal ahaay hadii ajiibi la-aanta ay kula cuslaato hadii suna ku jirtid waalidiintii waay ama ilaa waxaa afdal ah salaadaa iska wadatid suubana had iskula hadlo waa ajiibeysi nabi ambiyada kale kamid ee maya is waxyaalaha soo degaan ambiyada kaleeta maya salaada us yani salaada ansaxde ma ajiibaayo tan yani waxa waaye nabiga docdiis in la ajiibo usa khaas u aheyd xadiiskaa dalboo shay war ah oo ficil ad ku jawaabta ama cagsigiisii markii luu jawaabo salaadii waa kaas nabigaa iskala hayd ambiyada kanaad soo maya malaaigtana waa lamid ikane hadday kulamaayo ma la ajiibaayo haddii la ajiibo oo warkood la joogaago salaada waa ku buraysaa maalin horta bilaab kitaab oo tafsiiras galay galay marka waaa heli magaciisii tafsiirkii meel laga kasi waayey maanaansax min aayata runsihaa ay ahayd haweenka la fadhiyo shacaabka macaliya fadhiyo shucsi caddahana fadhiyo marka haweenka waxaa kusoo cumar abayuunso haddaa fadhiyo shucsi sheekh maxamedin kora kusoo adi dad badan sheekh maxamuud maxamed cuul hadda caalim weyn abgaal min adiis hore kaseen isugu fiirsan jab haamba waa dukaan iska fadhiyaa kitaabkii loo geys dinta waa kugu gadaa ninka in badan abgaalku ma jiro maloo malaahayo xad sheekh maxamedna waa ahay ay amaanta waxay ahayd marka sheekh maxamed ka soo baxan inta imaa jirin ad lama saac ma laga soo baxay saanis inta hadda ladhahay saacada nahay ilaa doorka waa la joogay sheekh caddan waxaa sheegay kitaabka doon lama inis marka shamxad loo bilaawo bilaawo doon baa loogu adimaayay taas ahaa jiray had imankaas meeshii kitaabka ana lagta fadguri oo abyaalkaan lahayn ala jira u keeni taasaa meel laga heli masaladii rab ama meel laga heli anima kasaayti hadda aan xasuusahay laakiin hal wana xasuusta waxaa la gali la gali masalu jannati alati ucida almuttaquuna asgali amikas gali waayd yani furqaan niyaam ay ku jirtaa lama meel saddex meel a ku jira quraanka wacida muttaquun markas gali ramadaan bacdeen kaasay waxaa siri wacida almuttaquuna wadaad waxaa fuul ah joogaa cidtaan ragdaala ba ogtahay waa dheer yihiin shacaalima se qaadina ahay waxaa la jira qaadi kaba cad ay ku magacaabi jireen laakin sheekh sheekh cumar abayunus aa lehi jira sheekh cumar abayunus aa lehi jira waxaa isku jira xaafida waa iska xadismaan saaqma arke gabartiis iska jiro waa waqti dumarka adab waa joogta istanbul kabacdi waxasiri hiya waay mafcuulkeeda lamaad aabi shagaa dhaha xertaas imtixaana mogtahay wasaas ah mafcuulkeeda aabi ilaahay waxasiri matalu jana janadii sifadeed alatii janadii oo wuxida almuttaquuna asiri ilaahay mafcuul almacida lama mafcuulayn ana tahaye mafcuulkeeda lamaad aabi shacamar waa soo boodi بودي إذا أنت رأينا الجيسين عسير هي واحد أي بعد شيء كوالي وحسن هي مياه هي واحد حتى كلها شوي استطاعي عسير هي ضمير رفع واحد مفعول ما خكرته هي ضمير رفع واحد بعد تتكلم شوية من كان ما markaasi sheekh usla soo daawiyey waxaa siri mafcuulkeedu waxa waaye wucidahaa lmurtacuuna haa way ha haadaas a mafcuulka lamaad wucidahaa lmurtacuuna fi waa cilmiga yani malala faanaayo cilmiga adiga laftaa daalib cilmila tahay waa ilahay waana bao hadda intan joogna tomoodin manhajka tomoodin waxya ambarakeena waxaan usheesheegaa culamada magacyahoodi waxaa xadiis ah yimid oo cinda dikri saalixiina tanzilu raxma saalixiinta marka lasoo sheego raxmaa soo degtaa raxma khaasa oo gooni soo degay cilmada dikrigoodii waxweyn waayo waxweyn waayo weyn waaye faa'ido weyn lagu helaa inteen joogni ha imaam nawawi waxaa sii radi allahu tacaala canhu waardaahu wayucdaru waa loo cudraa waa la cudraa fi yasiir اlkalaami tafsir اkalaami hadalkiisi yar waa lasoo cudraa wayucdaru waa loo cudraa ninkii musaliga ahaay fi yasiir اkalaami hadalkiisi yar fiigiisi waa lagu cudraa manaa walaw garaawa hadii hadal yar oo samee lagu cudraa in sabaqa lisaanuhu hadii lisaankiisii lisaan lisaan ki dughaaye lisaankiisii hadoo usoo dhaqo oo manaa aska soo fogto ama carabkiisi asdafo alooda ah hadii soo dafa carabkiisii waa lagu cudraa walaw garaawa manaa waa lagu cudraa manaa walaw garaawa waa war war yar ah, yani afkiisii kasoo faktay ninkii dukaa salaad ku jiro waa lagu karaaba hmm. yasir kalaam waay akaas hmm. ninka halmaami waa imaa duunaa maa qasdi kalaam macduulun fihi waay kana kasi olab waay wala adraay kan sabqi lisaana ku dhahay oo amase sabqu lisaan ma ahee nasiya waa halmaami anahu usugii fiiha salaad isku jiro waxaa isbahalmaami ina salaada isku dhex jara isbahalmaami daanyaa warka himid warkaas waa loo cudraa waa loo cudraa in salaad isku jiro kaa isbahalmaami anu ganaa waa lisaakiisa oo amase la siiya salaada salmaami inaagsaasmao salaada salmaan oo amase jahila waxaaska jaahil ahaaday taxriimahu تحريم مصلي جاهل كنقد تحريمه تحريم الكلام هذلك وصلاة دحيل وهضله إن حرام لماذا يسأل مامي حرام تحريمه وحرام لمديسي يسأل مامي سمي شرط مكاسي إن غروبة هداس يعني سميس جاهل سمي وهي إن غروبة هدول هي عهده زمن كيسي بالإسلام يسكت هي وقتيسو إسلامي يا وقت لو هاي nin wax bartiba ma aha maaa islaamki iyo w aad mau badano hadda islaamka soo galay waktigiisiya islaamka oo amase baciidun as ahay an culama culama yaju laa kaiirihi laa kaiiri kalaami laa yucdaru looma cudro musaligii kaiirihi kaiiri kalaami laa cudr loo kaxasan ma laga garaawaayo hadal badan haddii salaada xadis ku hado ma laga garaawaayo fil asci mana qabano inta yasir الكلام waa la qadaa maala waxa waaye haddii afkiisii warka soo hormaro اxtiraas waay m hadda kulli waxaa la wadaa اxtiraas اxtiraaska maxaa waaye shil اxtiraasa lama xarf abu hadli salaada dhexdeedii kas alagu hadli ina xaaraamina waa la ogaada maala lisaankiisa a magaciisi kafay sabaqa lisaan waa dhaqay lisaankiisii aa u dhaqay macnaha lisaankiisaa kasoo faktay e kasoo fakta ixtiraadkii waaye hadalkiisi yan waa lagu cudraa waa iska cafiyaa kaas macna haddii lisaankiisii musaliga lisaankiisii bilaa khiyaar asku waramay soo ikhtiyaarkiis ahayn as waramay hadalkane salaad inaas ku jirana mahalmaansaneen laakin afkiisi kasoo fogtay sabaa hmm. lisaankii waay afkiisii asoo fogday haddii hadalka azer yahay salaada ma bureyso manaha adiga masal miaal miaal waxa waaye kasoo qaado adoo yani salaada kujirtida nin meel dukaasii camal oo madaxiisa aad dalalaa ku dhacay dadka safar isku dhow hah as maraba noqon taag hah askahel markaas oo yani salaada ku jiro min hadaasi joogo ama madaxiis jug soo siiyey yani waay u dhacdi gawaha xabadkaas u dhacay u jurkeedi hah asir wasna khadi um, yani um, madahelin maca dalika bilaa khayaal ahay salaadaas jiro maalmaantana hadaasay kasoo fakatay yani sabaqulsaaki masalki misaalkiisi waayo yani hadda waxaas arkay as waramay bilaa khayaal yani lisaankii soo baxay amase oo saas araadi ku dhex jiraa waa yani ashiri yani iska jir akhris afkiis maraay iska jir iska hir marka ahayn yani warama kama ahayne sabqu kana had iska jir ashir ama joog mee acmal ashir hada laga acmal waayo ashir sabqa lisaan ahaan mm. kale waayo bilaa khiyaar ashir laakin اktiyaarkii ma ahayne waa kasoo rogtay waa kaas sabqu le waayo waas dhan basa camal isudhaho sabqulisaan waaye yani salaada kuma burayso markaas waxaa la shardihaa mar sabqulisaan salaada ma u leeyahay shardigaas leeyahay waxaa loo shardihaa yani hadalka waxaa la yidhi hadalka inuu ahaado hadal yar inaas ahaado hadal badan as ahayn aa shardi yani lix kalimaad as ahay amase wax ka yar ama salaad inaad kujiraas balmaamay kusi inaad salaad isku dhex jiro ishalmaamay shantiyo lama hadal yara inuu ahaado ama salaad isku jiro ishalmaamay waay waxaa loo daliishahaas suubana salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maxaa yeele waxaa salaan aqsaday lama rakacadood lama rakacadood markii salaan aqsaday asxaabtii isweydisay galeen asxaabtii waa iswey weydiiyeen markii oo iswey weydiiyeen xadiidkii mashhuur waaye lama ragca nabiga isku kabay markay isma weydiin oo nabiga si xadiidkii mashhuurka waaye waxaa asirii markaasi isma weydiiyeen xadiid saxiixeyn imaanaya saxiix muslim saxiix bukhaari abi hureyra weli sallaa binaa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam sallaa binaa imaamka anagaana dushiyey sala allahu alayh aduhra asa dushiyey amase casir ay ahayd fasallama waa salaana sida nabiga alayhi salaatu wasalaam min rakcatayni lama ragca markii salaam shuci uma bacda salaamihi min asalaati markii salaamta salaammarkada bacdigeedii ataa nabigu waasimid waas yimid yani waas yimid khashbatan yani geed maahaya oo bilmasjidi ah hor oo masjidka yani yaal agtiis yimid hor weyn oo masjid agtiis yaalaas yimid markiis yimid wataka caleyhi waa ku taaqsaday horigaas cuskada cusoo xanaagsan oo qadbaana cusoo xanaagsan camala oo horigaas cuskada فkاasaa بنيdيna سaل وsr qsرt الصلاaة سaلaada مgaabt maanta أm نسيt ya رsuuل الله بن معروف waay مgعiisi وaa cمر بن khرباk لdhahاay ad mkaas nabg aصحaabtas ujeest wlo lama rg dgt lamana waa dhiman tahay xnki dhan aan la adeeyo haya ad حq ma yqul لميdيn xaqmiramihi waxaduliyadayn asheegahaayo xaqmigaa hadalkii dhan ba waayo kulli maasnasi hooyada usuga markii galaali maxaa jiri waa riwaayada xaqiiq ma haysaay haddii asxaabta xina qaali naam alahaas hibeyn waxay ku aruusatay lix kelimo ay ku aruusatay naam ay yidhi markaasas nabiga lama rakacteen kalas dugtay uma sajada sajdatayni lafdi bukhaari waayo lafdi muslim waa aan leedahay taas wasallaa rakacteen las dugtay aakhiratayni oo dambe ah amadias uti lama rakaleetas ku dari markaas fasaj uma bacdigeedii markay duugta ka bacdii sajada waa sujuud macnaha waxa waaye waji dalaalla waxa waaye nabiga waxaas u hadli inaa salaad asku jirin as ictiqaadsanaay lamadaa u dhamaat as ictiqaadsanaay meha waxaa laga kasaa anbiyada halmaan in asku banaan yahay halmaan oo ku banaan yahay halqiga waaye waxyaalaha kaleeto oo halmaan wakti kasta aan banaanin maayne halmaan inaska dhaco oo banaan yahay waa isku haastaa culamaa ulkalaam caqiidadaal kuwa kuwa oramaan ashcariyada maturidiyada inawida ambiyada ay halmaami karaan marmar ay halmaamin karaan waa u banaan yahay qalbiga kamid yihiin hmm, afiifi marad iyo waxyaalahaas hambiyada waxaa ogolaaneen waay bani aadamka ceeb ku ah bani aadamka ceeb ku keenaayo mardiga ceeb keenaayo hadrada ceeb keenaayo qosolka ceeb keenaayo kaama ubanaana waay ceebe oo oo dadka lagu ceebaya hambiyada uma banaana ilaa waay kalaatisi halmaa camal u banaan yahay waaas waa waami nabiga dalaalasha daliilyadasha la wejigeedi waxaa waaye usoo yani salaad ku jirin salaad inas ku jiras ictiqaadiyahay ikane waa hadleen asaabti wa usoo ictiqaadiya ikane maxaa waay ikane waxaa madahoodii ahaay in la sax dhacay lasaxdhasina waay maqsuudooyi oo liyadii salaadii afarta aheyd lama leekayaal amaanhidii qadwadi asxaabta waxay la waramayn waxay ula waramayn bileys ma warminay waxaa ikane ay banaysaha yani madahoodii naqday in nabiga nasak waay usoo ragcayaashii asarta ahaayeen casrdii aheyd ama duhr aheyd in la nasakayo lama ragcada laga yeli taasay uqoramayn warkoodi saaas ahay marka kabaadi usiane meis joogaas ka wadi lama ragca u dhignaay shuruudaas leeyahay waa keeni doolaasa taabta inaan qabla kasoo jeesanin in yani oo waxyaalo waxa badan a ku jiraa meha shuruudoodii yani inta xadiidkan shuruud badana fuqahada yani ay ku xireen xadiis le waay shuruudda laftoodan xadiis lay ku imaahayaan waxaan arkaysid axkaam saldhigeeda dhan waxa waaye qur'aanka iyo xadiidka le waay niman iida baynan xadiisa ma kasi karo ee xadiisku hormar ma arkaysa si meel loo culamada qaadata ma kala ogteed dadka oo xadiiska suubi oo soo sugabe yani waxa waaye culamada fuqahada waay fuqahada awaraysi maxaa yeele ahlulxadiis dhan mashaaqdooda fuqahada waay bukhaari iyo dhamaantoodii turmadii bayaqi waxaa dhan culashaa bukhaari waxa waaye imaam shaafici oo badan waxaa laga imam shaafici magacaaba imaam suna la inuu sunada rasuulka imaamkeedusaa la yidhaha imaam suna la yidhaha yani intaas ahay bacdi markaasay bacdi waa hadleen maxaa hadal u hadleen naskay yani mulayhay waxay umudaayeen ina nask dhacay nask ina simid oo la naskay waxay isku wadanayka saas nabiga madakaa ku oo xuunka la bedeli xuunkii maxaa ahay afar inmasak himig oo xuunkan la bedeli soo banaanay ictiqaadkiisii in salaada labegina waa ahay amase salaada la asbaxalmaami laakin xaqiiqa ahaan salaaday ku dhex jireen xaqiiqa ahaan salaaday ku dhex jireen salaaday ku dhex jireen aw jahila taxriimuha wanafacana allahu biculuumihi intaa nuurka culuumtiisi kutubtiisa kutub gaaraysa mara subxaan la arko oo ka fi fiican la dejiyeyna kiila nuur leh maxaan ilahi jecleedasahay cumrigiisa afar bil iyo todoba mil meelahaas waracaas ahay zaahidaas ahay radi allahu tacaala canhu suufi weynaas ahay oo oh, faqiih oo oh, suufi as ahay maxaa yeelay suufina madiis waxay gaartay weligii biyo qabow ma biyo qabow ma cabid biyo oo la qaboojiiba ma cabid biyo caadi iska cabid waxaas dhihi jiri aswatulqalbi askeena biyo qabow markane barafka dara aan leeyahay marino ah taana ka gaari naag ma guursanin zuudi daraadiisa sudhaaf maane wax isnan kaamidaas ahay wax kamaqnaaya ma jirin rafadiisa allah na siiyo waxaas yidhi وفي التنحنح ونحوي للغلبة وفي التنحنح وفي التنحنح محل وفي التنحنح تنحنح احدي واي وفي التنحنح ايوه للغلبة وفي التنحنح أعرفه iyo rixrixeedii kii kasanaayibe walcudaru waa lagu cudraa ninka dugtahaayo waa lagu ولو عذرا في التنحنح يعني الذي فيه ولو عذرا ولو عذرا تنحنح فيه ولو عذرا تنحنح فيه ولو عذرا ولو عذرا maxaa lagu cudraa filkalabati haalibcaashaba daraadeedii aa lagu cudraa tanaxnux daraadii waa lagu cudraa macnaha ninkii qunfaca ahaaya halkii baan haaya saas aluu cudraa ergi baa haaya wahin dhishi waxaas kulli hunfaciya xoog badiyo waa hunfacay